alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi waasxaabihi ajmaciin qaala almualifu raximah llahu tacaala iclam arshadaka allahu liطaacatihi ana alxaniifiyata milata ibrahima an tacbud allaha waxdahu mukhlisa lahu اddiin wbidalika amara allahu jamiica اnnaasi wakhalaqahum laha kama qaala tacaala wma khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wamacna yacbuduun yuwaxiduun waacdamu ma amara allahu bihi altawxiid wahuwa ifraad اllahi bاlcibaada waacdamu ma nahaa canhu الshirk wahuwa dacwatu gayrihi macah wاdaliilu qowluhu tacaala wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa waa muqadimadii saddexaad oo ku saabsan fi bayaani الtawxiidi wa mansilatihi caddaynta towxiidka iyo darajadiisa fi اdiin uu ku leeyahy wa fi tacriifi shikri shirki wa bayaani qubxi iyo qeexitaanka shirkiga iyo caddaynta la caddaynayo foolxumadiisa wuxuu ku bilaabay musanifku qowlahu iclam ogow oo min alcilmi ka yimi waxaana loo keenaa baynu nidhi si loogu baraarujiyo cidda lala hadlayo hadalla ka dambeeya inuu yahay hadal weyn oo qiimo badan arshadaka allaahu ilaahay ha kugu hanuuniya ilaa taacati waa duco musanifku raximah allahu tacaala u duceynayo qofka mutacalimka ah ee cilmigan baranaya oo ugu duceynaya bilhidaayati ila aaca ilaahay aacadiisa inuu ku hanuuniyo macnuu waxa weya arshadaka allahu macnaa arshadaka allah hadaaka liliimaani walcamal saalix ilaahay kugu hanuuniya iimaankiiyo camalka saalixa walistiqaamati calaa siraatihi lmustaqiim iyo ku toosnaanta wadada ilaahay ee toosan arrushduna sida hore aynu usoo barannay waa alcilmu bilxaqi walcamalu bihi marka kelidii la sheego xaqa qofku inuu aqoon yeesho isla markaana uu ku camal falo walistiqaamatu calaa ariiqi alxaq wadada xaqaana uu ku toosnaado wadiduhuna waa algayu waminhu qowluhu tacaala qad tabayana arushdu min algay rushdiguna wuxuu ka mid yahay oo ilaahay qofka inuu waafajiyo barashada xaqa iyo ku camalfalkiisa nicmooyinka waaweyn waa kii ilaahay subxaana wa tacaala ugu mana sheegtay nabiy llahi ibraahim laqad aataynaa ibraahima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin addoomaha muuminiintaana ilaahay guud ahaan uu ugu mana sheegtay oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaana ulaئika hm الraashiduun wlakin allaha xababa ilaykum اliimaana wazayanahu fii quluubikum ilaahay baa iimaanka idin jeclaysiiyey quluubtiinana ku qurxiyey wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan gaalnimada iyo faasiqnimada iyo macsiyadana idin nacsiiyey ulaaئika hm الraashiduun kuwa ilaahay uu iimaanka jeclaysiiyey ee quluubtooda uu ku qurxiyey gaalnimada iyo macsiyadana u nacsiiyey iyagaa alraashiduun ay alcaalimuuna bilxaqi alcaamiluuna bihi ku xaqa garanaya aqoon u leh isla markaana ku camalfalaya waxaynu kitaabkii hore kusoo barannay alrushdu iyo alhidaaya farqiga udhaxeeya idaa frida axaduhuma tadamana alaakhar haddii midkood kelidii la sheego kii kalena uu koobsanaya waida اqtarana falhudaa huwa alcilmu bاlxaq wاrushd huwa alcamalu bih haddii meel lagu wada sheegana hidaayada ama alhuda waa alcilmu biاlxaq xaqa qofku inuu garto alrushduna waa alcamalu bih ibn اlqayim ba raximah llahu tacala sidaa yihi faina rushda huwa alcilmu bima yanfac rushdigu qofku waa cilmi wax tar le inuu barto wاlcamalu bihi wاrushd wاlhuda ida ufrida kulu minhuma tadamana alaakhar haddii midkoodoo keliya la sheego ka kale aan lala sheegin ka kalena macnihiisa wuu tusinaya mid waliba macnahaasuu tusinaya alcilmu bilxaqi iyo alcamalu bih waida qurina axaduhuma biاlaakhar haddii midkoodka kale lala xidhiidhiyo falhuda huwa alcilmu bilxaq marka alhuda wuxuu noqonayaa xaqa in la garto warushdu huwa alcamalu bihi rushdiguna ku camalfalku noqonaya alhuda cilmigii naafica buu noqonaya arushuna alcamalu saalixu ayuu noqonaya meelaha lagu kulmiyeyna waxaa ka mid a xadiidka cirbaad nebigu calayhi salaatu wasalaam yuhi facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin alraashidiin almahdiyiin macnaheedu waa maxay aladiina jamcuu bayna alcilmi alصaxiix annaafic walcamal الsaalix waxay ahaayeen mahdiyiin oo cilmi saxa ah oo waxtar leh ayay barteen raashidiinna way ahaayeenoo camaluu bicilmihim cilmigoodii ku camal faleen ilaa aacati ilaahay aacadiisaa kugu hanuuniye aacadu min aawc bay ka timi oo naqiid lkur karaahiyeysiga iyo nicitaanka waxaa ka soo horjeeda aaaca lahu baa la ida nqaada lahu imtaala limri markuu hogaansameye amarkiisa u qaato marka aacat llahi waa maxay waa ficlu maa amara bihi wa tarku maa naha canh waa wuxuu ilaahay amray addoonku inuu sameeyo wuxuu u diiday inaynu ka tago cala lwajhi lmashruuc isaga oo qaabka loo sharciyeeyey arrintaa u maraya ana alxaniifiyata milata ibraahim alxaniifiya maakuudaة min alxanaf alxanafna fii lugati اlcarab waa aliqbaalu cala اshay waa shayga in la qaabilo xaggiisa loo jeesto culimada ku fasiray maylka idhaahda alxanaf waa almayl alxaniifuna waa almaail fasaruuhu bilaasimihi waxay ku fasireen waxaa ka laasimaya oo yalzam min aliqbaali cala shay almayl walicraadu can gayri shay marka la qaabilo ee xaggiisa loo jeesto waxaa ka dhalanaysa kaan isaga aha in laga soo jeesto oo laga soo leexdo ayaa ka dhalanaysa saasuu uhi ibn اlqayim raximah اllahu tacaala alxaniifna saddex macne ayay selafku ku fasireen alxaniif almustaqiim almukhlis iyo almutabic alxaniif almustaqiim iyo almukhlis iyo almutabic saddexda macnona markaa aad bay isugu dhow yihin ibnu taymiya wuxuu yihi walxaniifu lisalafi fiihi halaathu cibaaraati qaala maxamed ibnu kacb mustaqiima waqaala caطaa mukhlisa waqaala aakharuuna mutabican mustaqiim iyo mukhlis iyo mutabic fahuwa mustaqiim اlqalbi ilى اllah waa ka qalbigiisu xagga ilaahay u toosnaaday duuna maa siwa qaala lahu tacala faاstaqiimuu ilayh wاstakfiruu weylu lilmushrikiin saddexda macnoba waa ku wada fasiray ibn jariiro wuxuu ihi alxanafu cindii huwa اlistiqaamaةu calى diini ibrahima waitibaacuhu calى milatihi halkana alxaniifiya waxaa looga jeedaa aliqbaalu cala altawxiidi walistiqaamatu caleyh towxiidka in la qaabilo oo lagu toosnaado walciraadu cala shirk shirkigana in laga jeesto marka ana alxaniifiya almilata almustaqiimata cala altawxiid diinta towxiidka ku toosan weeyaan macnaheedu waay oo milata ibraahima nabiy llahi ibraahim miladiisa ah marka towxiidka in lagu toosnaadaa waa diinu اlambiyaai kulihim waa diintii nebiyada oo dhan waxaa nabiy llahi ibraahim si gaara markaa loogu sifeeyey inuu xaniif ahaa diintiisuna xaniifiya inay ahayd oo dadkao dhanna loo amray inay raacaan lianna lahu min maqaami taxqiiqi towxiidi maa laysa liaxadin qablahu taxqiijinta towxiidka ayuu ka gaadhay meel aanay ciidina ka gaadhin nabigeenu waa la wadaagay walaakin taqadama ibraahimu calaa nabiyina bilubuwa nebigeenna wuxuu kaga sareeyey kaga horeeyey aabbanimada waa talabaadee dadkan nebigu towxiidka ugu yeedhayey kaanuu yazcumuuna anahum calaa milati ibraahim waxay sheeganayeen diintii nebi ibraahim ay haystaan marka ilaahay subxana tacaala wuxuu ku leeyay nebi ibraahim diintiisu tawxiid bay ahayd haddaad haystaan dee tawxiidka ku toosnaada waxaa kaloo ay ku cudur daaranayeen inay diintii aabbayaashood haystaan oo diintii aabbayaashood inay ka tagaana ay tahay inay aabbayaashood waxmagarata ku sheegeen marka ilaahay xujadu ku rogay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nebilaahi ibraahim waa aabbihii weeye diintiisuna towxiid bay ahayd iyo ikhlaas lcibaada lilah marka haddii aad towxiidkaa raaci weydaan aabbihiii nin u horeeyo nabiyullaahi ibraahima ah, ayaad safiih ku sheegteen marka xujadii aad sheeganayseen oo anakum calaa millati aabaa'ikum way idinka burtay ta kale nabiy llahi ibraahim ilaahay wuxuu ka dhigay imaama linnaas ilaa qiyaami saaca dadka wuxuu uga dhigay tusaale iyo hage ilaa qiyaamaha milt ibraahim almila waa ism ljumla اdiin diintoo isku dhan qodob qodob maaya diintoo isku dhan baa milo la dhahda tafaasiilu shariica mila lama idhaahdo tusalaan asalaatu milatun lama odhanayo lakin asalaatu diinun waa la odhan karaa marka tafaasiilu shariica diin baa la yidhaahdaa magaca gaarka ay leeyihin marka laga yimaado lakin milo lama idhahdo marka almila waa ismun lijumlat اddiin waa diintoo isku dhan walaa taأti ila mudaafata ilى nabiyin min alambiya diinta cid kale waa loo idaafeeya oo la idhaahda hada diinu fulan lakin milada ambiyadun baa loo idaafeeya milatu ibraahim lama idhaahdo milat llah diin llahi waa la hahda lakin milat llahi lama idhahdo milatu fulaanna lama yidhaahdo fulana nebi aan ahayn laakiin diinu fulan waa la idhaahdaa milatu ibraahim markaa waa maxay uh, diina ibraahim almustaqiim cala atawxiid almaailu can ishirk an tacbud allaha weyi waa inaad ilaahay caabuddo khabarkii annada ayaa halkaa dhacaya waxadow xaale ilaahay keliduu cibaadada ku yahay mukhlisan xaalaatay adigu mid u gaar yeelaya u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina ay alcibaadata marka xaqiiqatu milati ibraahim maxay ahayd oo dadko dhan ilaahay uu ku faral yeelay inay ku raacaan oo diin ay ka dhigtaan ifraad ullahi bilcibaada ba ilahay in cibaadada loo gooni yeelo an tacbud allah waxdahu mukhlisan lahu diin mukhlisan lahu diin an tacbud allaha waxdahu bay tawkiid u tahay an tacbud allah waxdahu an tufrid allaha bilcibaada inaad ilaahay caabuddo cibaado aad isaga ku keliyeeleyso mukhlisan lahu diinna waa la macnacuun xaalaha aad u barax tirayso ad u saafi yeelayso cibaadada ka mukhlisan lahu diin waa takiidu liqowlihi an tacbud allaha waxdahu fi lugati اlcarab waa altadallul wاlkhuduuc altadallul wاlkhuduuc waa in cid loo duloobo oo loo khuduuco waa ka mukhtaaru صaxaaxa ku yihi raazi wa aslu اlcubudiyati alkhuduucu wاdullu kadalika saaxibu lisaan اlcarab wa aslu cubudiyati alkhuduucu wاdullu bu isna yihi الراغب الأسفhاني kitaabkiisa مفرداaت غريب القرآن العبودية waa إظهاaر التdلل waa dulow in la muujisto iبن جريرna wuxuu yihi في معنى العباadة عند العرب العبودية عinda جميiع العرب أصلها الذلة أصلkeedu waa dulow العباadة sharcan horena waynu usoo aragnay maxaa cibaado la idhaahdaa sharcan ibnu jariir wuxuu yihi alkhuduucu lilahi bالطaaca wاtadallulu lahu biاlistikaana alkhuduucu lilahi biاطaaca waa in ilaahay loogu khuduuco adeecitaan la adeecayo laga amar qaadanayo wاtadallulu lahu biاlistikaana ilaahay waa in loo duloobo oo loogu duloobo in ilaahay subxaana wa tacaala loo khushuuco culimada qaarna maxabaday ku daraan oo waxay idhaahdaan alcibaadatu waa aayat gaayatu dulli lilah waa si dhamaystira ilahay in loogu duloobo maca gaayat almaxaba iyadoo maxabo dhammaystiranna ay la socoto shekhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim iyo ibnu kathiir iyobaa sidaa yidhaahda markay cibaadada waxa weeyaan ay qeexayaan marka haddaynu cibaadada tacriifkeeda uu fi sharci ku leeyahay ku leeda soo duuduubno waa imtihaalu awaamir illaahi wa nawaahihi kaa qorta luqatan waa maxabaynu nidhi atadalul walkhuduuc soo sharcanna waa imtihaalu awaamir illaahi wa waa in loo hogaansamo ilaahay amaradiisa iyo nahyiyadiisa wuxuu ilaahay amray la fuliyo wuxuu diidayna laga tago imtihaalu awaamir illahi wa maca gaayat اdulli wاlmaxaba imtihaalkaasoo ay la socoto dullow ilaahay loo dulloobayo oo dhamaystiran iyo maxabe ilahay la jecelyahy imtihaalu awaamir illahi wa nawaahihi maca gaayat اdulli wاlmaxaba ibnu kaiir waa ka yihi markuu qeexaya alcibaadatu fi sharci cibaaraة cama yajmacu kamaal اlmaxabati wاlkhuduuci wاlkhowf ayuu yihi waay tacriifkaasi waa bاctibaari اlwaصf اlqaa'imi bاlcabdi ظaahira aw baطina waa marka la eego sifada qofka cibaadeysanaya uu yeelanayo ayaa saa cibaadada lagu qeexaya oo xaqiiqadeedu ay noqonaysaa in amarka ilahay loo hogaansamiyo nahyiga ilaahay iyadoo ay la socoto dullow ilaahay loo dulloobayo jacayl ilahay la jeceliyo dhamaystiran waa bictibaari lwaصfi اlqaa'im bilcabdi ظaahira aw baطina shekhulislaam ibnu taymiya iyo culimo kaleba markay qeexayaan waxay idhahdaan cibaadu waa ismu jaamicun likulli ma yuxibuhu llah wayardaa min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaina kaas waa tacriif cibaadada la qeexay iyadoo laga eegay dhinacee biictibaari maa yutacabadu bihi min alaqwaali walafcaal waxaa lagu cibaadaysanaya marka la eego marna maxaa la qeexaya cibaadada lafteedii oo ah sifada qofka cibaadeysanaya ku qumaysa oo ah imtihaalu awaamir illahi wa nawaahihi maca gaayat اdulli wاlmaxaba waa xaqiiqadii cibaadada wa tacriifu lcibaadati bictibaari اlwaصf اlqaa'im bilmutacabid ama tacriifu lcibaadati bictibaari ma yutacabad bi waxa lagu cibaadeysanaya afraadda lagu cibaadaysanayo ee qowl iyo ficil leh ee mid daahir iyo mid baaina leh haddii cibaadada la qeexo iyadoo dhinacaa laga eegayo waxa lagu cibaadaysanayo waxaa la odhanayaa cibaadadu waa ismun waa magac jaamicun kulminaya likulli maa yuxib llah wayarda wax kastoo ilahay uu jeceliyo raalli u ka yihi oo min alaqwaali walacmaali ah hadallo iyo camalla albaainati wاaahira kuwa xagga qalbiga laga sameeya kuwa xubnaa laga sameeya waay mukhlisan lahu diin ay qaasida bicamalika allah waxdahu duuna gayri adoo camalkaaga ilaahun ula qasdinaya oo ilaahay subxaana watacaala inaad ugu dhawaato uun ujeeddada aada u sameynaysaa ay tahay ay qaasidan bicamalika allah waxdahu duuna gayri ikhlaas waa maxay fii luqati alcarab horena waynu soo dhigannay tanqiyatu shay wa tahdiibuhu waa in la sifeeyo oo la hufo oo carab waxay tihi ay anqaahu wuu nadiifiyeyoo wuu hufay labanan khaalisan waa caano markaa la nadiifiyo dee dhiiggii iyo uuskii asalkooda uu ahaa laga nadiifiyo wax ka midi ah aanu ku jirin sharcanna waa maxaa banu ikhlaasku ifraad ullaahi bilqasdi fi aaca waa in ilaahay qasdiga lagu gaar yeelo aacada dhexdeeda oo aacada cidda loola qastiyay waa inuu ilaah qura noqdo ifraad اllahi biاlqasdi fi الطaaca cibaadada cidda loola qastiyay inuu ilaahay qura u noqdo ficla wa tarkan wixii la sameynaya ina ilaahay daraaddi loo sameeyo wixii laga tegayena ilaahay daraaddi looga tago ibn اlqayim baa saa ku qeexay alkhlaaصu huwa tajriid lqasdi طaacata lilmacbuud alikhlaasu tajriid اlqasdi طaacata lilmacbuud ibn muflixna wuxu yhi alikhlaas waa camal qalbi waa camal horta qalbigu uu qabto waa niyadii dee fiicnayd ee ilahay daraaddii ahay wa huwa an yaqsida bicamalihi اllaha waxdahu waa inuu camalkiisa ilaahay oo qura ula qasdiyo marka ikhlaasku waa sharط lisixati اlcibaada cibaadada sixitaankeeda shardi buu u yihi oo iyadoon cibaadada ilaahay loola qasdin oo cid kale loola qasday ama ilaah iyo cid kale loola wada qasday cibaado maqbuulaa noqon mayso wdaliilu qowl اllahi tabaaraka watacaala wmaa umiruu ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu اdiin wax kale lama amrin inay ilahay caabudaan baa la amray bishari ikhlaas ay ku caabudaan mukhlisiina xaale ay yihiin kuwa u baaraxtiraya lahu ilahay adiinayay alcibaada ibnu jarir wuxu uhi mufridiina lahu aaca weyaan mukhlisiina macaniid way cibaadada ilahay ku gaar yeelaya oo laa yakhliuuna aacatahum rabbahum bishirki adeecista ilaahay adeecayaan shirki aan ku khaldahayn cibaadada markaa haddaan ilaahay loo khaalis yeelin oo mid ilaahay o qura loola qastiyey aanay noqon adoonkaan fici mayso ilah ba waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal wajacalnaahu habaa manhuura ilaahayna wuxuu hi ana agna shurakaai can shirk man camila camala ashraka fiihi macii gayri taraktuhu wa shirk rawahu muslim qofka sameeye camal anigiyo cid kale uu nagu shuraakaysiiyey isaga iyo shirkigiisaaba waa ka tegayaa qiimo u yeeli maayo kana ajar siin maayo wayaan macnu shardi labaad bay cibaadadu leedo shardu sixa ah oo ah itibaacu nabiyi fima yataqarab bihi alcabdu ila allah ay cibaadat llahi bima sharc laa bilbidci walmuxdathaat in ilaahay lagu caabudo inta uu sharciyey oo waxaanu ilaahay cibaadaba ka dhigin aan ilaahay lagu caabudin waa albidca alxaqiiqiya taasi ama wax ilaahay uu cibaado ka dhigay in siduu ilaahay u sharciyeeyey si aan ahayn loo sameeyo taana bidca idaafiya baa la idhahdaa marka idaa fuqida litibaac rudda alcamal haddii itibaacii la waayo o ilaahay lagu caabudo waxaanu ilaahay cibaadaba ku sheegin ama wuxuu ilaahay cibaadada ku sheegay siduu ilaahay cibaadada uga dhigay si aan ahayn loo sameeyo oo itibaacii la waayo camalkaa ilaahay aqbali maayo qofka waa lagu radinaya liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam man axdaa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd qowlihi man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa radd marka alcibaadatu taquumu calى aslayn cibaadadu laba asal bay ku taagantah sharط صxa mid waliba uu yahay alasl awl waa maxay alikhlaas alasl thanina alitibaac waqad jamaca allahu bayna hadayn اlaslayn fi qowlih wman axsanu diina miman aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin labadaa asal ilahay ayan qura buu ku kulmiyey yaa ka diin wanaagsan cid ka diin wanaagsani ma jirto miman aslama wajhahu lilah ka wejigiisa ilaahay u hogaamiyey ey akhlasa camalahu lilah camalkiisa ilahay u khaalis yeelay aslama wajhahu lilahi akhlasa camalahu lilah whuwa muxsinu ey wahuwa mutabicu linabiyi calayh salaatu wasalaam isagoo isla markaa uu mukhliska yahay mutabicina ah oo camalkaa nebiga calayh salaatu wasalaam kaga dayday diinu kulu mabniyun calaa hadayn alaslayn diintoo dhami ficlan wa tarkan labada asal bay ku dhisantah fakulu qurbati lam yatawafar fiiha haadani alaslaani falaysat min addiin walaa yaqbalha rab اlcaalamiin wax kastoo qofkuu leey ilaahay baan ugu dhowaanaya oo labadaa asal aanay ku dhammaynin diinta ka mid maaha laysa min addiin hadduu asalka ikhlaasku maqan yahay waa shirki washirku laysa min addiin haddii asalka itibaacu uu maqan yahayna cibaadat llahi bima sharca waa bidca wاlbidcatu laysat min addiin bidcaduna diinta ka mid maaha nabiga yihi alayh الsalaatu wasalaam waإiyaakum wamuxdathaati اlumuur sheekhulislaam ibnu taymiya wuxu hi isagoo labadaa asal cadaynaya kama fii minhaaji sunna falcibaadaatu mabnaha cala aslayn cibaadaadku laba asal bay ku dhisan yihin axadihimaa labada asal midkood wa an laa yucbada ila allah waxdah waa ilahay mooyane cid kale inaan la caabudo laa nacbudu min duunihi shaya laa malakan walaa nabiya walaa saalixan walaa shaya min almakhluuqaat ka asalka koobaad waa ikhlaaska wاthani an nacbudahu bima amarana bihi calى lisaani rasuulih salى اllahu alayh wasalam waa inaynu ilahay ku caabudno wuxuu ina amru inoo jideeyey laa nacbuduhu bibidacin lam yusharicha allahu warasuuluhu ilaahay ku caabudi mayna bidcooyin waxyaabo lala soo dariyey oo la bilowday oo ilaahay aanu jidayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aanu inoo sheegin so ilahay mu odhan iyaaka nacbudu waxaa tira ilaah adoo quraan ku caabudayna ibn اlqayim wuxu uhi falaa yakunu اlcabdu mutaxaqiqa biiyaaka nacbud ila biaslayni cadiimeyn addoonku noqon maayo iyaaka nacbudu mid xaqiijiyey ilaa laba asal laga helo axaduhuma mutaabacat rasuul sala اllahu alيh wasalam wاthani alkhlaasu lilmacbuud allah la caabudayo in cibaadada loo khaalis yeelo fahada taxqiiqu iyaaka nacbudu iyaaka waayahay mukhlisan lahu diin addiin macaani badan bay leedahay fii lugati اlcarab iyo fi sharc wayufasaru bixasab الsiyaaq aladi yaridu fiihi hada اlsmu marba hadalka uu ku dhex jiro ayaana macnaa looga jeeda inoo cadaynaya kama yadiin lfata yudaan addiin halkaa macneeda maxay dhaqankii wey siduu u dhaqmaa loola dhaqmaa maliki ywm اdiin waxa macneedu ywm اljaza addiin bimacna aljaza ma kana liyaأkuda akhaahu fi diin اlmelik ay fi nidaam اlmelik marka ereyga addiin macaani badan buu ku leeyahay fii lugati اlcarab shareecadana macaani badan buu ku soo arooray marka hadalka ereygaasi uu ku dhex jira ayaad eegeysa hadalkaasaa kuu fasiraya oo macaanidii ka looga jeedo kuu cadaynaya lakin ma lmuraadu bdiin huna halkan oo kale marka la yihi mukhlisan lahu diin addiin halkan maxaa looga jeeda alcibaada looga jeeda qaala albagawiyu fi tafsirihi qaala bnu cabaas markuu fasirayey wma umiruu ila liyacbud اllaha mukhlisiina lahu diin ma umiruu fi اtawraati wاlinjiili ila biاlkhlaasi fi اlcibaadati lilah muwaxidiin qala اbagawi facbud illaha mukhlisa lahu diin ay aaaca oo addiin muxuu ku fasiray bagawi aaaca ayuu ku fasiray kadalika alqurطbi mukhlisiina lahu diina ay alcibaada aacada iyo cibaadada halkan looga jeedo wbidalika kaas ayuu amar allahu ilaahay faray jamiic الnaas bidalika waa ismu ishaara maxaa lagu ishaaraya imika ishaara ilى milati ibrahim alatii hiya ikhlaas اlcibaadati lilah kaa la soo sheegay oo ah milada nabiy llahi ibraahim oo ah in ilaahay cibaadada loo gaar yeelo ayuu amara allahu ayuu ilaahay faray jamiica annaas dadka o dhan dadka o dhan ilaahay muxuu faray ikhlaas alcibaadati lahu cibaadada inay ilahay u gaar yeelaan inuu ilaahay dadka o dhan sidaa amrayna adilo badan baa ku soo aroortay ilaa ikhlaas اlcibaada dadka amray minhaa qowl lahi tacaalى qul inii umirtu an acbud allaha mukhlisa lahu اdiin waxaad tiraa nebi maxamedow aniga waxaa lay amray inaan ilaahay caabudo anuu cibaadada ilaahay u gaar yeelayo u baraxtirayo ilaahay wuxuu amray nebi maxamed fii hadihi اlaaya inuu dadka u sheego ilaahay inuu amray biikhlaasi اlcibaadati lahu waxaa la mida qowl اlahi tacaalى qul inii umirtu an akuna أwla man aslam walaa takuunana min almushrikiin oo aayaddani aayaddii hore maxay dheertay aayaddii hore waxay kala mid tahay in nebiga la amray inuu dadka u sheego in ikhlaas ilaahay ku faral yeelay waxay kale ay dheer tahay aayaddani aayaddii hore bitasriix biana allaha amara nabiyu bian laa yakuuna min mushrikiin waxay caddaysay in nebiga saas oo kale la amray inaanu mushrik noqon oo muwaxidu noqdo walaa takuunana min almushrikiin dadka oo dhanna ilaahay sidaa nebiga uu amray buu amray bidalika amara allahu jamiica annaas qaala tacaala in ilxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ila iyah ilahay wuxuu idin amray isaga mooyaane cid kale inaydaan caabudin dalika diin اlqayim ilaah u qura in la caabudaa diinta toosan walakina akar الnaasi laa yaclamuun sharaaicdii horena in dadka saa lagu amray buu ilaahay sheegay wma umiruu ay fi الtowraati wاlinjiil ila liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu diina xunafa waay wa khalaqahum lahaa lahaa damiirku wuxuu noqonaya ilaa milati ibraahim dadko dhan ilaahay wuxuu u abuuray inay milatu ibraahim ku camal falaan milatu ibraahim oo ah an tacbud allaha mukhlisan lahu diin marka allaha damiirka ku jira xaguu noqonaya yacuudu ilaa milati ibraahim alatii hiya cibaadat اllahi waxdahu mukhlisa lahu اdiin markaa sheekhu amarka iyo nahyiga keebu horreysiyey qadama almra amarkii waxaan ujeedaa khalqiga muxuu yihi bal fiirso bidalika amara allahu jamiica annaas waa amarkii wakhalaqahum laha waa khalqigii amarka ayuu horreysiiyey soo ma lianna alkhalqa waqaca liajli اlamri maxaa loo abuuray in la amro ilaahay o qura inay caabudaan baa loo abuuray marka kaayada iyo ujeeddadu waa maxay inay ilaahay caabudaan khalqiguna waa wasiiladii oo wadadii loo marayey faman lam yacmal biاlmri minhum faxayaatuhu khasaaraة wabaalu calayh qofkaan amarkaa ku camal falin oon ilaahay caabudin cibaado ilaahay uu ku keliyeenayo jiritaankiisa iyo noloshiisu waa khasaaro wey wax macno ay leedahay ma jirto marka ilaahay yihi inhum ilaa kalancaam bal hum adaluu sabiila waayo wakhalaqahum laha maxaa u daliila ilaahay ujeeddo dadka u abuuray inay tahay inuu cibaadadiisa amro de waa sariixu laaya aayadda ku cad kama qaala tacaala ay liqowli اllahi tacaala ilahay uu yihi wamaa khalaqtu ma abuurin aljina jinkiiyo walinsa insiga ila liyacbuduun inay waxidaan mooyaane wax kale umaan abuurin sida sheekhu uu ku fasiray ama ilaa liaamurahum bicibaadati cibaadadeeda inaan amro mooyaane wax kale uma abuurin marka in towxiid loo abuuray cibaadat llahi waa sariix laaya waay sheekhu muxuu u deliishaday markaa in la amrayna ile aayaadkaynu akrinay kitaabka kuma yaalaan muxuu u deliishaday aayadun buu u deliishaday labadaba bidalika amara allahu jamiica annaas wakhalaqahum laha kama qaala tacaala wama khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun marka khalqu الnaasi lilcibaada waa sariixu اlaaya aayaddu way ku dhawaaqday waa mantuuqeeda wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun amru الnaasi bilcibaadana waa laazimu lafdi اlaaya aayaddu may tasriixin oo kumay dhawaaqin oo may caddayne laakiin wuu ka laazimaya mar haddii ujeeddada loo abuuray ay tahay inay ilaahay towxiid ku caabudaan fama khuliquu lahu fahum maamuuruuna bih wixii daraaddii loo abuuray inaan la amrin miyay dhacaysa wixii daraaddii loo abuuray oo a waxda way ku amran marka khalqu ljini walinsi lilcibaada waa sariixu laaya wa bihaana waa laazimu lafdi laaya famaa khuliquu liajli fahum maamuuruuna bih wixii daraaddii loo abuuray ah cibaadat waxda way ku amran ilaa lama kaanuu muxaqiqiina lama khuliquu lahu haddii cibaado loo abuuro cibaadadiina aan la amrinba dee wixii loo abuuray kuwa xaqiijiye may noqdeen faalaayatu daalatun cala alkhalqi waalamri sida musanifku u daliishaday khalqiga iyo amarka labadaba way tusinaysaa in cibaado loo abuuray iyo in cibaado la amray in cibaado loo abuuray waa sariix bay ku tahy in waa yalzamu min lafdiha lafdigeedu ka laazimaya oo ka dhalanaya waay wamacnaa yacbuduun waa yuwaxiduuna buuhi yacbuduun macnaheedu waa maxay yuwaxiduun halkaa had bal fiirsada fasara almusanifu alcibaadata bimaada cibaadadii muxuu ku fasiray towxiid ka fasiraya imika waa cibaadada ka lagu fasirayna waa maxay towxiidki yacbuduun yuwaxiduun in la yidhaahdo marka cibaadada la iطlaaqo towxiid baa looga jeedaa waa arrin ay culimo badan yidhaahdeen culimada markaa sidaa yidhi ee musanifka ku waafaqay waxaa ka mid a ibnu qutayba fi taawiili mushkil اqur'an cinda qowlihi faana أwl اlcaabidiin ay أwl اlmuwaxidiin cibaadada muxuu ku fasiray towxiid faana أwl اlcaabidiin ay أwl almuwaxidiin abu xayaan kitaabkiisa baxrulmuxiidka tafsiirka wuxu uhi waqaala lmufasiruuna facbudnii huna waxidnii ka qowlihi tacala wma khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun macnaahu liyuwaxiduun tafsiirkii musanifka soo markaysa ibn اljawzi ayaa isaguna ka mida bal bagawi tafsiirkiisa wuxuu yihi ucbudu waxiduu budu macneed waxido waayo cibaadada aad tawxiidaanu la socon mi cibaado noqonaysa maya maadaama markaa tawxiidku shardigeedii u weynaa uu yahay ayaa cibaadadii tawxiid lagu fasiray su ui qaala bnu cabaas radi allahu canhuma kul maa warada fi lqur'ani min alcibaadati famacnaaha atawxiid meel kasta oo qur'aanka cibaado lagu sheego tawxiid baa looga jeedaa cibaadadaas marka maslaga ayuu maray musanifku raximah اllah culimada qaarna waxay yidhahdeen waana sida jumhuur mufasiriin ku tegeen ilaa liyacbuduun macnaheedu waxa weeye ay ilaa liaamurahum bicibaadatii waxdi wax kale umaan abuurin waxaan u abuurin inaan amro inay keliday caabudaan waanuu amray ilaahay subxana wa tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyah marka qaar amarka ilaahay qaatay oo ilaahay caabuday cibaado ay ku keliyeynayaan iyo qaar amarka ilaahay khilaafay labadaba way yeesheen in la idhaahdo ilaa liyacbuduun macnaheedu waa ilaa liaamurahum bicibaadatii waa qowlu jumhuuri اlmufasiriin saynu kitaabkii hore ku sheegnay warajaxahu ibnu taymiya wاstadla lahu baxada caشhara daliila min alqur'an wadaliileyn min الsuna ilaa liyacbuduun macnaheedu inu yahay ilaa liaamurahum bicibaadatii ibnu taymiya koob iyo toban daliiloo qur-aanka ka midaba u sheegay iyo laba daliiloo xadiidka ka mida ibnu kaiir baa isaguna rajaxay shinqiii غayr waaxid shinqiiطi wuxuu yihi التaxqiiq in shaء اllah fi macna hadihi الآية الkarيma ila liyacbuduun ay ila liaamurahum bicibaadatii marka labada tafsiirna isma diidayaan lakiin tafsiirka sheekh oo ah cibaadadu bimacna tawxiid inay tahay waxaa ku soo arooraya ishkaal ishkaalka hore waynu sheegnay yaa sheegaya bmacnaa yacbuduun yuwaxiduun soo ma odhan ayuhuma acam atawxiid iyo alcibaada keeba caamsan alcibaada caamsan oo tawxiidu waa axadu afraad way cibaadada afraaddeedu ka mid yihi sooma salaadiibaa cibaada soomkiibaa cibaada tawxiidkiibaa cibaada wahaa kada sidee bay ku dhacday cibaadadii caamka ahayd in lagu fasiro fardi afraaddeedii ka mid a haddii salaadda lagu weydiiyo waa tiraa salaaddu waa sujuudda salaaddii maxaad ku fasirtay qodobadeedii mid ka mid aad ku fasirtay soo maha tanna waa sidaas oo kale cibaadadu waa tawxiidkaa tidhi towxiidkuna afraadii cibaadada ayuu ka mid yahay markaasay ku ansaxaysaa waaye laba weji buu tafsiirkaasi leeyahay wejiga koowaad in la hahdo waa min tafsiiri lafdi biakhasi afraadi afraadihi tacdiima lahu min tafsiiri lafdi biakhasi afraadihi tacdiima lahu afraadda cibaadada keebaa u weyn towxiidkaa u weyn soo maha uguna horeeya uguna waajibsan la-aantiin aana cibaadada ansaxayn oo cibaado waliba ay u baahanta marka waa lafdigii oo afraaddiisa kii u muhiimsanaa lagu fasiray lafdigii cibaadada ayaa afraaddii ay ka koobnayd kii ugu muhiimsana oo tawxiidka lagu fasiray maxaa loogu fasiray tacdiima lahu fardigaasi qiimaha uu leeyahay si si loo muujiyo waa sida in salaada rukuuc lagu sheego oo xadiidka kuba soo aroortayba ama sujuud lagu sheego salaada ilahi subxana watacaala markuu leeyahay yaa maryama qnutii lirabbiki wasjudi warkaci maca araakiciin irkaci rukuucdii baa looga jeedaa foorasashadahay ma waa tukashadii kadalika sujuudda tukashadii baa loga jeeda salaaddii baa loga jeeda si loo muujiyo rukuucdii sujuuddu inay yihiin acdamu afraadi salaa qodobada salaadda ay ka koobantay kuwa muhiimsan marka halkan cibaadadii caamka ahayd ayaa towxiidkii oo afraaddeedii kamida lagu fasiray si loo muujiyo maqaamka towxiidka iyo cadamadiisa anahu min tafsiiri lafdi biakhasi afraadi tacdiima lahu lianna acdama afraad cibaada waa maxay waa towxiid waay haddii isaga la waayo dee cibaadaba laguma magacaabaya tafsiirka labaad waxa weeye in la idhaahdo wuxuu sheekhu cibaadadii tawxiidka ugu fasiray lanna hada huwa almachuudu fi sharc shareecada ayaa sidaa yeesha o ida uطliqa alcibaadatu fi sharc famacnaha tawxiid ereyga cibaada shareecadu bimacna tawxiid ba u isticmaasha anahu min tafsiri lafdi bima wadica lahu sharcan falcibaadatu ida uطliqat fi khiaabi sharci falmuraadu biha tawxiid cibaadada haddii la ilaaqo cibaado la ydhaha waxba iyadoon la raacin tawxiid baa looga jeedaa ibnu cabaas markuu fasiraya icbuduu rabbakum muxuu yihi waxiduu rabbakum wakadalika hadalkii baqawi waynaga sheegnay inuu yihi ibnu cabaas wuxuu yihi kul warada fi lqur'aani min alcibaadati famacnaaha atawxiid idan waa almachuudu fi sharc wacdow maa amara allahu bihi atawxiid wacdow maa shayga ugu weyne amar allahu ilaahay uu amray ee annaasa bihi isaga towxiid weyn wuxuu dadka ilaahay uu amray waxyaaba badan buu amraye towxiidka u weyn maxaa u daliila inuu towxiidku u weyn yahy alcibaadata laa tasixu biduunihi cibaadadu la ma ansaxayso soo ma taasi daliil bawta inuu u weyn yahy wma umiruu ila liyacbud اllaha mkhlisiina lahu diin qul inii umirtu an acbud allaha mkhlisa lahu diin waxaa kaloo u daliila aayat xuquuq اcashara aayadda xuquuqda tobankaa lagu sheegay aayat xuquuq اcashara baa la dhaha aayaddaas ee fi suurati الnisa ku jirta toban xaq buu ilahay ku sheegay xaqa u horeeya ilaahay muxuu ka dhigay alamru bالtawxiid wacbud اllah walaa tushrikuu bihi shaya awalu ma amara allahu bihi min hadi اxuquuq waa maxay tawxiid wa awalu ma naha allahu canhuna waa nahyu can diddi waxaa u horeeya ilaahay oo addoomaa u diidayna fi hadihi اlaaya waa tawxiidka waxaa kasoo horjeeda oo shirkiga ah dakar allahu fi hadi اlaaya casharata xuquuq cadiima wاbtadaha allahu biاlamri bالtawxiid nahyi can shirk tobankaa xaq ilahay muxuu ku bilaabay towxiidka addoomaha amray shirkigana ka reebay wahada daliil calى ana towxiida acdamu ma amara allahu bih wa ana shirka acdamu ma naha allahu canh taas maxay daliil u tahy towxiidku inu wuxuu ilaahay addoomaa amray waxa u weyn shirkiguna inuu wuxuu ilaahay addoomaa u diiday ka u weyn xaggey daliil uga tahay fainahu laa yubdow ila biاlaham faاlaham luqada carbeed waxa lagu yaqaanaa ashyaadu say kala muhiimsan baa loo kala horaysiiya marka tobankaa xaq ilaahay xaqa u horeysiiyey ayaa u muhiimsan oo u weyn weeyaan macnaheedu weliba xuquuqda kale oo dhan ilaahay kelideed buu sheegay xaq bura mooyaane xaqaas ilaahay aanu kelidii sheegana wax uu raaciyey waa towxiidka ilaahay towxiidkiibuu sheegay wacbud ullaha buuri intaana kuma kaaftoomine naha can diddihi oo muxuu raaciyey ilaahay walaa tushrikuu bihi shay waalidka maruu ka wareen ilahay muxuu ihi wabilwaalideyni ixsaana intaasu ku joojiyey lama odrhan cuquuq lwaalideynna iska ilaaliya oo ixsaanka wixii kasoo horjeeday lama raacin lakin tawxiidkii waa la sheegay wixii kasoo horjeedayna waa la sheegay waa la nahiyey waay wuxuu yihi ibn اlqasim kitaabkiisa xaashiyatu halaaثaة اusul وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على حقوق عشرة أحدها الأمر بالتوحيد ثم عطف عليه التسعة الباقية توحيدka ayaa tobankaa xaq ka mida isagu ilahay sheegay sagaalkan low ku cadfay وابتidاؤه تaعالى بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشhirك أdل دليل على أنه هو أهمha bilaabista ilaahay uu ku bilaabay tobankaa xaq amritaanka towxiidka iyo nahyitaanka shirkigu wa adlu daliil calaa anahu huwa ahamuha daliilka weyna tusinaya inuu yahay ka ugu muhiimsan markaa towxiidku muxuu ku noqday acdam ma amara allahu bihi lanna waa khaalisu xaq illah waxa ilaahay addoomaa amray waxa ugu weyn muxuu ku noqday waa xaqi ilaahay barxa tirnaa atadri ma xaq llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah qaala xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay xaqi ilaahay khaaliska waa ta labaad liannahu khuliqat ilkhaliqatu liajli towxiidku waa ka daraaddii khalqigaba loo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbudu waliana alcibaadata laa tasixu walaa tuqbalu ila bih wuxuu ilaahay addoomaha amray waxaa ugu weyn wuxuu u noqday cibaada ansixi mayso lamana aqbalayo la-aantii man camila camala ashraka fiihi macii gayrii taraktuhu shirka anahu liajlihi arsala llahu rusul rasuullada wuxuu usoo diray towxiidka isaga asalkiia walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wjtanibu aaguut liannahu liajlihi shurica ljihaad towxiidka awgii baa jihaadka loo sharciyey waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna ay shirku wayakuna diinu alcibaadau lilah wlأn الصور واlآayaaت alati اجtamalat calى التwxيid acdamu صور الqur'an وacdamu aayaati aayadaha towxiidka koobsaday waa aayadaha qur-aanka ugu waaweyn si aayat اkursi suuradaha towxiidka koobsadayna waa suuradaha ugu waaweyn suuraة alkhlاas kuluha wa fi التwxيid watacdil ثuluث الqur'an wsuuraة alkafiruun kuluha fi التwxiid watacdilu rubca اqur'an suu nebigu uri alayh الslat slam rubc qur'an bay udhigantay wahaakada towxiidku haddaba wahuwa towxiidku waa ifraad ullahi bilcibaada waa in ilaahay cibaadada loo gooni yeelo oo macanaa kelidii uun la caabudo ha marka towxiidka ayuu musanifku raximah llahu tacaala tacriifiyey waxaana uu u sheegay towxiidka qeybihiisii qeyb ka mida tacriifkeedii towxiidka mar yucarafu twiid tawxiid bimacnahu alcaam tawxiidkaa la tacriifiya iyadoo la eegayo macnihiisa guud ee aqsaamtiisa o dham ee hoos imanayso tawxiid rububiya tawxiid uluhiya tawxid alasmaa wasifaat marka maxaa lagu qeexaya haddii la rabo in la sheego tacriif anwaacda tawxiidka o dham ee hoos timaado maxaa la odhanaya kitaabka horeynu ku dhigan haye ifraad ullaahi bma yktaص bh min rububiyaة وأluhiyaة وأsmaءi وصiفaaت hada tacriif caam للتwxiid tacriif guud oo anwaacdii tawxiidka o dham aad simanayso tacriif التwxiid bimacnahu الkhaasna hadii la rabo tawxiidka gaarka ah oo ah tawxiid الcibaadة in la qeexo maxaa lagu qeexaya sidaa uu ku qeexay musanifku ifraad الlahi bاlcibaadة ayaa lagu qeexaya marka waxaa la isweydiin karaa towxiidku towxiid اlcibaado waa ka ballaadhan yahaye musanifku raximah اllahu tacaala muxuu towxiid اlcibaado unu qeexay towxiidkii towxiid اlcibaada ugu qeexay haye maxaa tidhi ha waa ka ugu muhiimsan waana almachuud fi الsharc waa towxiidka inta u badan qur-aanku uu ka hadlay towxiid اlcibaada waa ta labaade waa almachuud fi sharc cinda iطlaaq الtowxiid haddii shareecada dhexdeeda tawxiid la ilaaqo macanaa la sheegay iyadoo waxba aan la raacin tawxiidkee baa loo jeeda tawxiid lcibaada loo jeeda waliannahu alfaariqu bayna almuwaxidiin walmushrikiin waa ka ay ku kala baydhayaan muwaxidiinta iyo mushrikiintu waliannahu huwa aladi ishtadat fiihi lkhusuuma bayna alambiyaai wa aqwaamihim ka ay ku murmayeenee isku khilaafsanaa inay isku haysteen nebiyadii iyo rususha iyo qoomamkii loo diray keebuu ahaa tawxiid lcibaada ayuha wa acdamumaa shayga ugu weyne naha canhu ilaahay addoomaa u diiday ashirku weeye akbar maa naha allahu canhu waa ashirk wa wa akhtar min jamiici dunuub dembiyadoo dhan waa ka wan yahay waana ka halisaysan yahy inuu acdam maa naha allahu canhu yahayna maxaa u daliila waa xuquuqda tobanka ah ilaahay markuu sheegayey tawxiid ku amray wuxuu ku xigsiiyey annahyu can ashirk shirkiga ilaahay subxana wa tacaala addoomaha uu ka reebay oo u diiday mar hadduu yahay tawxiidku acdam ma amara allahu bihi didkiisa oo shirkiguna muxuu noqonaya acdamu ma naha allahu canh wuxuu ilaahay addoomaha u diiday waxa u weyn ayuu noqonaya ayib walihada fi suurati isra ilahay waxyaabaha addoomaha uu ka reebay fii hadihi sura wuxuu ku bilaabay annahyu can shirk laa tajcal maca allahi ilahan aakhara fataqcuda madmuuma makhduula waa taas badaa binahyi can shirk wa khatamaha binahyi can shirk waxaanu ku khatimuu ku gebagabeeyey nahyigu shirkiga nahyey walaa tajcal maca allahi ilahan aakhara fatulqaa fi jahanama maluuman maluuman madxuura taasina maxay daliilu tahay shirkigu inuu yahay acdam ma naha allahu canhu xadiiثu cabd llahi bn mascuud fi musl fi bukhaari muslim sariix buu ku yihi qaala sأltu rasuula اllahi ayu dembi acdamu nebigaan weydiiyey dembi keebaa weyn qaala an tajcala lilahi nida huwa khalaqak dembi waxa weyn in ilahay cid la masayso fii ru'yatihi ama fii uluhiyatihi ama fii asmaa'ihi wa sifaatihi iyadoo ilaahay kelidii u ku abuuray limaada kana shirku acdam الdunuub shirkigu muxuu ku noqday dembiga dembiyada u weyn wuxuu ku noqday lima fiihi min tashbiihin lilmakhluuqi bilkhaaliq makhluuqii baa lagu shabahaya khaaliqa soo ma oo waa ilaahay tashbiih ku sheegay shirka uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun rabbigood bay la masaynayaan makhluuqaad tllahi in kuna lafii dalaali mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin waa taswiya taswiyat lmakhluuq bilkhaaliq makhluuqii baa khaaliqii lala simaya sababta labaad waxa weeye ana allaha laa yakfiru ida maata caleyh اlcabd wuxuu shirkigu dembiga u weyn ku noqday addoonku hadduu ku dhinto ilahay u dhaafi maayo bidaliili qowl lahi tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yasha ثالثا أنه مناaqض للمqصuud min khalq الkhalq ujeedadii khalqiga loo abuuray buu ka hor imanayaaba ujeedada khalqiga loo abuuray maxay ahayd cibaadaة الlahi waxda wma khalqtu الجina والinsa ila liyacbudun taasuu ka hor imanaya ولihada إida cama shirk الأرض في akhir الزaman وlam yبqa fiiha muwaxidu kharib الcaalam markuu shirkigu dhulka caam yeelo akhiru zamaanka ee qof muwaxidaba laga waayo caalamku muu sii jiraya maya ujeeddadii loo abuuray baa ka dhammaatayo caalamku markaasuu kharaabaya ma sii jirayo waa ka nebigu ui laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah allah allahna maxaa looga jeedaa yana laa ilaha ila allah riwaayadda kale laa taquumu saacatu cala axadin yaquul allah allah oo dadka muwaxidiinta waa dhulka laga dhammaynaya intaanu qiyaamu dhicin mushrikiin iyo kuwa kharaw qiyaamo u dhacaya waa ta afraade ana shirka yuxbitu jamiica alacmaal alatii yacmaluha alcabd acmaasha addoonku uu sameeyo dhan buu baabiinaya lain ashrakta layaxbatana camaluka latakuunana min alkhaasiriin waa ta shanaade ana allaha xarama aljanata calaa kuli man maata cala shirk qof kastoo shirki ku dhinta waliba shirkul akbar ilahay jannada waa ka mamnuuca inahu man yushrik bilah faqad xarama allahu caleyhi اljana wama'waahu الnar wma lلظaalimiina min ansaar waa ta lixaade ana صaaxibahu khaariju min milat اlislaam xalaalu اdami wاlmaal mushrigu diin islaam kuma jiro hadduu xataa markii hore muslim ahaan jiray dhiiggiisa iyo maalkiisuna waa xalaal faida insalka alashhur اlxurumu faqtulu lmushrikiina xayثu wajadtumuuh wakhuduuhum waxsuruuhum wa huwa buu uhi shirkigu waa dacwatu gayrihi macahu waa ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn in la caabudo dacwatu gayrihi macahu marka xaqiiqatu shirk in sha allah darsiga beri ayaynu in yar kaga hadli intaynaan markaa gudagelin risaalada oo ah alusul الثaلaaثة wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi